rabbi adduunyada beratankii bilowdaa barbardhac iyo badin mafi kale lowlaa barbardhac iyo badin mafi kale lowlaa bilowgii adduunyada baratankii bilowdaa bilowgii adduunyada tartanki bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa wax midaya weeyaan wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo siduu idiin soo gaaraya maqalka k n n waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door xilligan oo kale ayaad dhegaysataan maalin kasta heestaas maqal wanaagsan waa talaado sagaaliyolabaatanka bisha agoosto sanadkuna waa labada kun saddex iyo labaatanka wararkan idinkugu heyno maanta barnaamijka ciyaaraha waxaa qayb ka noqon doona kooxda reer sacuudi oo lagu magacaabay itihaad oo maxamed saalax kasoo gudbisay dalabkii ugu qaalisanaa iyo liverpool oo waayi doonto weeraryahankeeda maxamed saalax naadiga chelsia oo weerar dhanka suuqa ah ku qaaday arsenaal iyagoo markaan ka doontay xidig dhanka weerarka uga ciyaara waa ku maxidigaasi barnaamijkaanu kugu soo gudbin doonaa karim benzema oo mar kale dhaawac soo gaaray dhankaasi sacuudiga waa sida dhaawiciisa barnaamijkaanu kugu soo gudbin doonaa manchester united waxay dalab ka gudbisay laacib u ciyaara naadiga barcelona firgil vandeg oo wajahaya ganaax dheeraad ah kadib casaankii uu qaatay kulankii newcastle united barnaamijka ayay qayb ka tahay wararkaas iyo qodobo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona muddada hawada ku jira barnaamijka ciyaaraha duur waxaa farsameynaya cabdiraxmaan kayse aniguna waxaan ahay luul maxamuud aadan ee mar kale soo dhawaada saaxiibeyn fluir, waa tahay waxaan ku horumaraynaa kulamada la ciyaaray iyo kuwa lagu wado in la ciyaaro ee laliigaha shalay laba kulan oo kaliya ayaa laga ciyaaray tabartiifa iyo katefa katefa ayaana hal gool eebar ku badisay atletico madrid ayaa shalay aad u cadaro u dhigtay horyaalka la laliigaha dalka sbein iyadoo toddoba gool iyo eber ku garaacday naadiga reyo felakana naadiga atleetika madrid ayaana waxay muujisayba in sanadkan ay diyaar u tahay inay u tartanto horyaalka la liigaha ee sbeenka iyadoo sanadihii u dambeeyey barcelona iyo real madrid oo horyaalkaasi inta badanba ka dhexeeyo kooxda soo sadexeyso waa naadiga lagu magacaabo atletica madrid oo shalay toddoba gool dhalisay kaalinta labaad ee horyaalka ayayna soo fadhiisatay haatan toddoba dhibcood ayay haysataa saddexda kulan ee ciyaartay real madrid ayaana hogaanka hayso horyaalkala liigaha iyadoo sagaal dhibcooda nadiifa haysato saddexda kulan oo lasoo dhaafayna real madrid waa wada badisay atletica madridna labaaday ku jirtaa toddoba dhibcood ayay haysataa jerona ayaa booska saddexaad ku jirta oo iyana toddoba dhibcood haysata sidoo kale barcelona ayaa booska afaraad kaga jirta horyaalka sbein waxayna leedahay todoba todoba dhibcood kooxda barcelona atletic club ayaa shanaada sidaas ayaana haatan horyaalka kaalmaha ugu horeeya loogu kala jiraa oo real madrid ayaana hogaamineysa sanadka hore barsha maadaama qaatay real madrid sanadkan waxayba diyaar u tahay inay dib usoo laabato islamarkaana horyaalka ee markala hanato seereega isagana waxaa laga ciyaaray kulan dhex mara eh, naadiga inter milan iyo kooxda la yiraahdo kagliari ee laba gool iyo eberna inter milan ayaa ku badisay idnus iyo sidoo kale kooxda lagu magacaabo salerntanana barbardhac hal gool iyo ayay galeen horyaalka seereega sanadkan haatan labada kulan ugu horeeday la ciyaaray waxaa hogaanka haya naadiga lagu magacaabo ac c milan lix dhibcood ee leedahay napolina kaalinta labaad ku jirta halka inter milanna ee booska saddexaad fadhiso sanadkan horyaalka maaragtay spain aada ayuu uxiiso badan yahay oo sanadihii lasoo dhaafay amaba labada sano u dambeeyey laba koox oo kala duwana qaaday oo sidoo kale xitaa saddex sano u dambeeyey saddex koox oo kala duwana horyaalkani kala qaaday iyadoo awal horyaalkan kaliya maaragtay ka dheereen jirta ama kaliya ay qaadi jirteen adiga juventus balse haatan tartan ayaa bilowday oo kooxba sanad ayay u shidan tahay sanadkaanse waxaa laga dhowrsugi doonaa naadiga roma ee jose marinho uu hogaamiyo iyadoo sanadkan la filayo inay maaragtay tartan xoogan ay soo geli doonto horyaalkana la filayaba inay hanan karto naadiga roma oo sanadkii lasoo dhaafay oo dhigtay sanadkan roma ayaa laga warsugayaa oo kamida ah kooxaha waaweyn ee horyaalka seere eega dalka talyaaniga iyadoo sanadihii u dambeeyey tartan qurux badan halkaasi uu ka muuqday oo hadba koox cusub ee horyaalka ku guuleysanaysay rooma hadeertaan laba kulan ee ciyaartay hal dhibac oo kaliya ayay ka heshay labada kulan ee ciyaartay oo haatan labada kulan oo horeydaba qaab wanaagsan ama bandhig cajiib maysan la imaanin hal dhibac ay haysataa laba kulan ee ciyaartay booska saddex iyo tobnaad ayayna fadhidaa balse haatan wax waliba waa bilaaw kaliya laba kulan ayaa la ciyaaray waxaana laga dhowr sugi doonaaba roma oo kamid a ah kooxaha ugu cadcad ama uu ku guuleysan kara sanadkani horyaalka la liigaha ee dalka sbain maanta waxaa jira kulamo la ciyaari doono oo ka tirsan tartanka e v l cab la yiraahdo tottenham iyo fulham ayaana wada ciyaari doona caawa saacadu markay tahay sagaalka iyo qadar xiliga geeska afrika ama caawa saddex saac afartan wada ciyaari doonaan kooxaha fulham iyo waliba tottenham afar saacoo rugi dhiman ayaanu kulankaani soo geli doonaa kulankaas ayaana maanta ka jira tartanka e v l kulamo kale ayaana laga ciyaari doonaa caawo tartankan xiisaha badan oo caawo bilaaban doona Soucis, kooxda kubadda cagta al itihaad ee reer sacuudi horyaalka sacuudi carabiyana ka ciyaarta ayaa haatan lacag waaliha ah soo bandhigaysa liverpool iyagoo doonaya inay ka qaataan xidig reer ijabti ee maxamed saalax ciyaaryahanka reer masar ayaana waxaa la filayaaba inuu iskaga hayaami doono gegada anfield oo sanadihii u dambeeyey oo ku ciyaarayay liverpool ayaana haatan naadiga alitihaad waxay farta ka saareysaa lacago aada u badan iyagoo doonaya inay gacanta ku dhigaan xidiga reer masar ee saalax saalax ayaana haatan koob iyo jira labada kun toddobiyo tobankii ayuuna waxuu kusoo biirayba kooxda ee liverpool iyadoo muddadaas uu joogay uu kooxda koobab badan kula guuleystay champions league iyo waliba koobab kale sidoo kale xidigan ayaa waxauu saftay kooxda saddex boqol kulan dhammaan tartamadoo dhan saalax ayaana waxa u dhaliyay naadiga liverpool goolal gaaraya boqol gool waxauna noqday ciyaartooyga ugu goolasha badan liverpool horyaalka premier marka la joogo isagoo xidigan koobabka efekaabka champions leaga premier leaga kalabolicaabka kula guuleystay banaadiga liverpool muddadii uu joogay een heshiiskiisa oo haatan liverpool kula maaragtay ku joogo ayaana wuxuu dhici doonaa labada kun shan iyo labaatanka kooxda ka dhisan horyaalka sacuudi carabiya ee al-itihaad ayaana waxaa la sheegay inay diyaarisay dalab gaaraya boqol labaatan iyo sagaal malyan ilaa iyo boqol iyo lixdan malyan dalab u dhexeeya oo ay ku dooneysaba inay liverpool farta ka saarto islamarkaana ay qaadato xidigareer masar iyadoo haatan aada wararkani suuqa usoo galay saalax ayaana sidoo kale waxay usoo bandhigeena laleeyahayba inay mushaar aada u fara badan ay siin doonaan hadduu saalax ku biiran adigaal itihaadna wuxuu noqon doonaaba ciyaaryahanka ugu maaragtay mushaarka badan xidigaha taariikhda isagoo xitaa ka saramari doonaba christiano ronaldo oo haatan hogaanka hayo marka sacuudi la joogo lacagaha ugu badan qaataba ama ciyaartooda gebi ahaanba saalax ayaana haatan waxaa laleeyahay itihaad waxay u balan qaadaysaa hadii uu ku biiro xidigaasi inuu kooxdaasi lagu magacaabo alitihaad inay farta ka saari doonto lacag gaaraysa aada u fara badan kana dhigi doontaba xidiga mushaaraadka ugu badan qaata ee kubadda cagta maxamed saalax ayaana haatan waxaa la filayaaba in lacagtaasi uu aadi doono islamarkaana dhankaasi horyaalka sacuudi carabiya uu ku biiri doono saalax haddii uu ka tago amaba uu aado naadiga al alitihaad lacagtan ee ku iibsatana waxauu noqon doonaaba ciyaartooygii labaad ee ugu qaalisanaa ee laga iibsado horyaalka brimer leaga iyo weliba kooxda liverpool waxaana keliya ka horeeya xidiga hore ee liverpool u ciyaari jiray ee lagu magacaabo cotinho kaasoo barcelona ay ku iibsatay lacag gaaraysa boqol afartan milyan oo geni liverpool ayaana waxaa laleeyahay haatan waxay waayi doontaaba maxamed saalax oo dhankaasi sacuudi carabiya looga gacan haatinaya saalaxna waxaa laleeyahay dalabka sacuudi ugu imaanaya waa dalab qaaliya mana diidi karo islamarkaana halkaas ayuu ka dhaadhici doonaa naadiga liverpoolna waxaa haatan qoorta u gashay kooxai sacuudi carabiya iyagoo ka qaatay maaragtay kabtankoodii hore fabina ayay sidoo kale ka qaateen sidoo kale waxaa sacuudi aaday farminho oo ka tegay naadiga liverpool haatanna maxamed saalax ayaa liverpool ka tegaya kuna biiraya horyaalka sacuudi carabiya haddaan eegno markaan xidiga reer biljim ee eden hasaad ayaa wuxuu ka fadhiisanayaaba kubadda cagta isagoo daadiisu waatan tahay keliya soddon iyo laba sano xiddigan ayaa garoomada iskaga bixi doona gebi ahaan islamarkaana iska siibi doonaba koobaha kubadda cagta hasead ayaa real madrid ay fasaxday xagaagani kadib afar sano oo uu kooxdaasi kusoo qaatay afartaasi sanana dhaawacyo ayaa xidigan ragaadiyey isagoo ku dhibtooday waqtigiisii real madrid hasaad chelsea ayuu waqti aad u qurux badan kusoo qaatay isagoo waqtigiisii chelsea ahaa xidig kamida ah xidigaha ugu fiican waqtigiisii ugu fiicnaana kubadda cagta dhankaasi naadiga blues iyo garoonka stanford bridge ayuu kusoo qaatay real madrid ayuu kusoo biiray labada isagoo markaasi mustaqbalkiisa mugdi galay dhaawacyo ayaa hareeyeen ugu dambeyntiina haatan real madrid waa uu iska dirtay xidigaasi iska bax leedahay waa uuna ka tegay isagoo haatan ah kubadda cagta inuu ka fariisto uu doonayaba gebi ahaan afar sano oo real madrid jooga afartaasi sanana kaliya afar gool ayuu u dhaliyay kooxda real madrid waana wax maaragtay aada looga naxo oo laga xumaado xidiga daada yar oo haatan real madrid ay kasoo qaateen naadiga lagu magacaabo brushia dortmond biligham xidiga lagu magacaabo ayaa haatan saddexda kulan u ciyaaray real madrid waxuu dhaliyay afar gool wuxuuna soo barbareeyeyba afartii sano oo idnaasaad uu u joogay amaba u ciyaaraya real madrid markaasaad waayo xun ayuu kusoo qaatay dhankaasi real madrid oo waqtigii sii fiicnaa jelse ayaa ugu dambeysay xidigan ayaana haatan waxauu ka tagayaaba amaba ka fadhiisanaya gebi ahaan kubadda cagta dalabyo ayuuse saas eh, tahay waxuu ka helayaaba koox ka ciyaarta horyaalka sacuudiga iyo sidoo kale kooxa kale ay qayb ka tahay banaadiga lagu magacaabo nice marsel ayuu sidoo kale wuxuu ka helayaa dalab balse ciyaaryahankan ayaa aada u niyajabsan kubada cagta inuu ka fariisto ayuuna doonayaa eden hasaad xidiga reer beljim ayaana diyaar u ah inuu iska siibo kobaha uu ku ciyaarayeyba kubadda cagta garoomada ayuuna iskaga baxaya ayaa la leeyahay xidigana haatan wax kooxa uma ciyaaro oo banaanka ayuu joogaa koox dhanna uma ciyaaro inuu haatan iska fariisto ayuuna diyaar u yahay isagoo waliba da-yar keliya soddon iyo labo sano jiro waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka ciyaaraha knn ayuu idinkaga imaanayaa iyo markaana haddii aan eegno halyeygii hore ee xulka qaranka england gary linger ayaa waxauu qiimeyn ku sameeyey fursadda uu abaalmarinta kabta dahabka la yiraahdo uu ku heli karo een ciyaaryahanka liverpool u ciyaara ee darwin nunes kabta dahabka ee brimer leaga ayaana fursadaha uu ugu guuleysan karo ayuu xidigaasi uu qiimeynayaa inkastoo horyaalka brimer leaga uu haatan libaax ka yahay xidiga lagu magacaabo erlin halen halan ayaana mar waliba wuxuu yahayba xidiga goolasha ugu badan dhaliya xagaagii hore ayuu halan kusoo biiray horyaalka brimer leaga gaar ahaan kooxda kubadda cagta manchester city isagoo gobta gooldhalinta qaaday islamarkaana goolasha ugu badan dhaliyey xidigan ayaana haatan weli waqtigiisii ugu fiicnaa ku qaadanaya horyaalka brimer leaga isagoo laga cabsi qaba inuu mar kaleeto uu qaato kabta gooldhalinta cid kor istaagi kartana haatan ma jirto oo uma muuqato qof maaragta halan la tartami karo amaba ka goolal badan karo inuu brimer league joogo waa wax aad u adag weeraryahanka reer uruguay haatan u ciyaaray liverpool oo aan weli ugu soo bilaabanin saddexdii kulan ee horyaalka brimer leaga ayay ciyaareen naadiga liverpool ayaa waxauu isku muujiyey ciyaartii newcastle united oo shan iyo labaatan daqiiqo garoonka uu ku jiray dheliyeyna laba gool darwin nunes ayaa xagaagii hore liverpool kala soo wareegtay bofika iyagoo waqti ku qaadatay inuu la qabsado kooxda horyaalka premier leaga haatan gary linger ayaa waxa uu rumaysan yahayba in nunes uu sanadkan ku tartami doono abaalmarinta balondiorka linger ayaan waxauu leeyahayba waxa aan ka shakisanahayba in nunes uu ku guuleysan doono kabta dahabka ah xilli ciyaareedkani xidigan afar labaatan jirka ah ayaa xili ciyaareedkii labada kun koob iyo labaatan labaiyo labaatanka waxuu dhaliyey amaba horyaalka brimer league uu ka dhaliyey halka lix gool oo maaragtay wadanka burtuqaal lix iyo labaatan gool halka sideed ciyaarood oo u saftay waxauna keliya liverpool haatan u saxiixday amaba sagaal gool labaatiyo sagaal kulan u ciyaaray kooxda brimer leaga waxaan uu saftay oo keliya sagaaliyo gool isagoo goolashiisa laa maaragta laga dhowr sugaya xidigan markii uu joogay horyaalka burtuqaal lix iyo gool ayuu kooxdiisii usoo dhaliyay xili ciyaareedkii hore ee labada kun koobiyo sideed iyo labaatan kulan oo u ciyaaray halkaasi waxau kusoo bandhigay qaab ciyaareed cajiiba gooldhalintiisana waa ay fiicneed haatan naadiga liverpool ayuu u joogaa welina waxaa laga dhowr sugi doonaaba inuu la qabsado kooxda liverpool islamarkaana goolashii uu ku dhalinayo markuu bortuqaal joogay si ay ugu fududaayeen haatanna oo sidii oo kala sameeya ayaa laga dhowr inkastoo xidigan liverpool markuu kusoo biiray khasaarinta goolashiisa ay aada u fara badnaayeen haddana liverpool ayaa maaragta waxay isku dayeysaaba amaba eh, nunes ayaa wuxuu isku dayayaa inuu markaan la qabsado naadigiisa riidis isagoo markaana diyaar u ahba inuu booskiisa difaacdo haddaan eegno finicias junior ayaa waxaa lagu soo waramayaaba inuu dhaawac dhanka muruqa soo gaaray wuxuuna garoomada ka maqnaan doonaa muddo bilah sida la sheegay real madrid ayaana waxay ku noqon doontaaba dhabarjab xidig reer baraaziil ayaana wuxuu kamid yahayba xidigaha ugu muhiimsan kooxda real madrid waxaana uu ku dhaawacmay kulankii real madrid ay la ciyaartay ama ay ciyaartay horyaalka bermer liiga venicius junior ayaana wuxuu seegi doonaaba kulamo badan oo ay kooxdiisa real madrid ciyaari doonto kulamadaas waxaa qeyb ka ah kulan ee real madrid iyo naadiga katefa la yiraahdo wada ciyaari doonaan labada sebtembar sidoo kale xidigan waxauu seegi doonaaba kulanka dhexmari doona real madrid iyo real sociedad labadalixiyo tobanka bisha sebtembar champions league lugtiisa koowaad ayuuna sidoo kale uu seegi karaa ayaa laleeyahay kulan kale oo real madrid iyo atletica madrid wada ciyaari doonaan afariyo labaatanka sebtembar ayuu seegi karaa xidiga la yiraahdo junior isagoo sidoo kale xitaa seegi kara kulanka balmas iyo weliba ay wada ciyaari doonaan real madrid toddobiyo labaatanka sebtembar sidoo kale kulan ay ciyaari doonaan real madrid iyo jerona kowda october waa uu seegayaa ayaa laleeyahay n xidiga da yar ee reer brazil fini jr osasuna iyo real madrid kulan dhex mari doono sideeda oktoobar waa uu ka maqnaan doonaa sidoo kale lugta labaad ee jambiyoonka oo la ciyaari doono saddexdii afarta oktoobar ayuuna ka maqnaan karaa ayaa laleeyahay finijiar oo haatan dhaawac kasoo gaaray dhanka iyo muruqa real madridna waxay ku noqon doontaaba dhabar jab amaba wax ay ka xumaan doonto dhaawaca soo gaaray ciyaaryahanka da-da yar islamarkaana aadkay ugu tiirsan yihiin kooxda real madrid ee finiciar haddana dhanka kale eegno taageerayaasha kooxda arsenal ayaa tababaraha kooxda michael arteta waxay ka codsadeen inuu kaydka dhigo goolahayaha kooxda arsenal ee lagu magacaabo aaron ramsdel ramsdel ayaana wuxuu sameeyey qalad kulankii fulham kaasoo sababay in laga dhaliyo gool waqti hore ganaris ayaana waxay lumisay laba dhibcood oo uu ahaa kadib markii barbardhac ay la galeen naadiga fulham sidaa darteedna taageerayaasha ganaris waxay ka carowdeenba goolhaya ramesdal kaas oo ay tawabaraha ay kula talinayaan inuu kayd ka dhigo islamarkaana uu ku canaanto dhankaas iyo kaydka taageerayaasha arsenaal ayaana doonayaba in shaxda kooxda aan lagu soo bilaabin goolhaye aaron raya ayaana waxaa sugayaaba in kulankiisii ugu horeeyey uu ciyaaro kooxda arsenaal kadib markii uu qaab amaaha ah ugu soo biiray taageerayaasha ayaana waxay doonayaanba david raya in haatan fursad la siiyo oo dhankii goolka lagu soo bilaabo halkay doonayaan in goolhayahooda ramasdeel dhankaas iyo lagu soo bilaabo kaydka islamarkaana canaan looga dhigo Se pasa bobo. si tu as le niveau. Rejoins-nous pour t'en jaillir. On t'invite à la magie. Y pas de markaan haddaan eegno kabtanka liverpool virgil van dijk ayaa waxaa laga yaabaa inuu wajaho ciqaab dheeri ah oo kaga yimaada xiriirka kubadda cagta ingiriiska kadib falcelintii uu ka qaatay casaankii loo taagay kulankii newcastle iyo liverpool dhex maray van dijk ayaana laga saaray ciyaarta daqiiqadii labaatan iyo kulankii ay wada ciyaareen liverpool iyo newcastle fandijk ayaana si xooga uga falceliyey kaarka casi loo taagay isagoo la murmay garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay murankaas uu sameeyey darteed ayaana waxaaba laga yaabaaba in ciqaab kare oo dheeri ah dusha laga saaro ciyaaryahanka firgil fandijk xiddigan soddon iyo laba jirka ah ayaana muranka uu sameeyey darteed waxaa laga yaabaa in ganaax kale oo dheeriya ay xiriirka ee eh, dusha ka saaraan marka la joogo brimer leaga lama ogolo garsoore inuu la murmo xidig garoonka ku jira taasina waa qalad taas ayuuna ganaax kale ku mutaysan karaa ayaa laleeyahay firgil vandaaj waa tahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha duurka iyo ayuu kaga imaanayaa markaana haddaan egno kooxda kubadda cagta jelsia ayaa waxaa la leeyahay waxay ka fikiraysaaba inay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga kooxda arsenal u ciyaara ee lagu magacaabo emily smith row ka hor maalinta ugu dambeysa suuqa kala iibsiga bluis ayaana waxaa la leeyahay waxay diyaar u tahay inay gacanta ku dhigto smith row oo kooxda kubadda cagta arsenal u ciyaara isla mar ahaantaana inta badan kaydka lagu ilaawo bluwis ayaa qarash garaysay ku dhowaad hal bilyan oo yuuro tan iyo markii uu tood bohli la wareegay kooxdan sanadkii hore iyadoo saddex boqol iyo konton milyan ay qarash garaysay xagaagan oo keliya milkiilaha cusub ee kooxda chelsia ayaana wuxuu diyaar u yahayba inuu kooxdani dhinac kasta ka dhiso si ay ugu tartanto koobabka waaweyn sida horyaalka bermer liiga champions league iyo weliba koobabka kale bluwis ayaana si aada loo dhisay iyadoo lacagaha ugu badan lagu bixiyo kooxdani jelsea ayaana haatan waxa sameeyeen toban saxiix kooxda ayaana hadana tababaraha kooxda murusha bujatino ayaana hadana waxa uu doonayaaba inuu la soo saxiixdo weeraryahan cusub sabab la xiriirta dhaawaca ku yimaaday christopher enkuku oo dhowaan kooxda ku soo biiray isagoona haatan dhaawac kaga maqan jelsea ayaana markaa waxay isku dayeysaa inay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga kooxda arsenal arsenaal smisraw si ay ugu xoojiso dhankaasi weerarkeeda bluis ayaana haatan waxaa laleeyahay waxay u dhaqaaqay saawa ciyaaryahanka smisraw smisraw ayaa usoo baxay kooxda koowaad ee arsenaal sanadkii labada kun iyo haatan shaki ku jiraa mustaqbalkiisa ganaris isagoo la filaya inuu kooxdan iskaga tago dhowaan markan haddaan eegno kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxay diyaar u tahay inay dalab ka gudbiso xiddiga u ciyaaro kooxda barcelona dhankaasi daafaca bidix uga ciyaara ee marcos alonso rediv felis ayaa doonaysa inay lasoo saxiixato daafaca bidix kadib dhaawicii soo gaaray lugshow kaas oo garoomada ka maqnaan doona muddo bilo ah wargeysyada ayaana waxay qorayaan in man united ay haatan dalabka gudbisay saxiixa xidiga marcos alonso kooxda barcelona ayaana diyaar u ah inay iska fasaxdo xidigan soddon iyo laba jirka ah iyagoo lasoo saxiixanaya ciyaaryahanka manchester city joe cancelo barcelona ayaana la fahansan yahay inay dhammaystirayso saxiixa cancelo dhowaan wararka ayaana waxay sheegayaan in ma united dalab amaah ah ay ka gudbisay saxiixa xidiga alonso si ay ugu xoojisa dhankaas iyo daafaceeda wargeysyada ayaana sidoo kale waxay sheegayaanba in manchester united ee heshiis laba sano ah uu ku joogayo kooxda xiddigaani markay gacanta kusoo dhigto ma united ayaana haatanba waxay ka mid tahay kooxaha doonaya inay u tartamaan horyaalka brimer liaga inkastoo shaki weyn la geliyey kadib kulamadii lasoo dhaafay oo ay soo ciyaartay qaab ciyaareedkeeda manchester ayaana waxaa laleeyahay waxay diyaar u tahayba inay tartanto sida haatan u muuqato welina suuqa ayay ku jiraan oo waxay doonayaanba inay boosaskay daciifnimada ka dareemayaan iska xoojiyaan goolhayihii hore ee david james ayaa wuxuu sheegay in goolhayaha ma united ee andare unana uu ka fiican yahay labada goolhaye ee arsenaal aaron ramesdel iyo david raya jemes oo haatan konton iyo saddex sano jira ayaa waxa u soo ciyaaray kooxa ay ka mid yihiin liverpool manchester city isagoo soo qaatayba lix iyo sano xirfadiisa ciyaareeda horyaalka brimer leaga ayuuna waqtigiisii ugu badnaa kasoo ciyaaray manchester united ayaa onaana kusoo bedelatay david de degeya markay iska dirtay onaana ayaa kamid ah xidigaha ugu fiican kooxda manchester united saddexdii kulan oo brimer leaga oo kooxda u ciyaaray ayaa xidigan wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiiba ah, islamarkaana aad ayuu kooxda u difaacay goolal ka dhalan lahaana waa ka badbaadiyey isagoo bandhig wanaagsan uu maaragtay xidigan soo bandhigay inkastoo mararka qaar faawulkiisau iska badan yahay jemes ayaana wuxuu la dhacsan yahay goolahayaha reer kameruun jemes ayaana wuxuu leeyahay haatan waxaa taageero weyn u ahay goolahayaha cusub ee ma united andre onana waana la dhacsanahay ayuu leeyahay qaab ciyaareedka xidigaasi manchester unitedna waxa uu garab ku siin doonaa ayuu leeyahay inay wax badan ku guuleysato sidoo kalena waxauba leeyahayba aniga ahaan waxaan qabaa inuu ka fiican yahay ramasdaal iyo weliba raaya golaya andare onana ayuuna ammaan ugu qubeeyey isla wararka manchester united haddaan eegno fred ayaa waxaa la xaqiijiyay in manchester united ay ku dhowdahay saxiixa golahayaha kooxda lagu magacaabo fred frenbaj xilligan ayaana reediyo filis waxa uu ugu biirayaaba lacag gaaraysa afar dhibic saddex milyan oo yuuro goolahayahan shan iyo labaatan jirka ah ayaa toddobaadkii hore tijaabada caafimaadka u maray kooxda manchester united iyadoo heshiiska ku xirtay amaba uu ku xiran yaaba heshiiskan ka tegista dean henderson oo ka tegaya naadiga manchester united henderson ayaa wuxuu iska diiday inuu goolhaye labaad noqdo xidigan ayaa waxuu doonayaaba inuu booskiisa goolhayaha koowaad u adkaysto maadaama haatan manchester united aysan weheli doonin booska goolhayaha labaad maadaama haatan manchester united aysan booska goolhayaha koowaad aysan u heenin endina henderson oo booskaasi haatan uu ku jiro andere onana henderson ayaa waxuu diyaar u yahayba inuu saga tago kooxda manchester united rediyo felis ayaana crystal bales waxay ka aqbashay dalab shan iyo toban milyan oo yuuro ah balse goolhayaha ayaa weli si rasmi ah aan ugu biirin dhankaasiyo bales markuu henderson ku biiro crystal goolayaa lagu magacaabo mayandir ayaa si rasmiya ah ugu soo biiri doona kooxda manchester united haatanna waxaa la xaqiijiyey in heshiiska goolahayaha oo ugu biiraya manchester united uu aad ugu dhow yahay isagoo nasiib wacan u rajeeyay goolahayahaasi manchester united ayaana haatan waxay ka dhiganaysaaba goolahayahaasi goolahayaheeda labaad iyadoo andare onanana uu yahay goolahayaha koobaad ee redifalis manchester united ayaa haatan suuqa kaliirsiga aad ugu jirto iyadoona diyaar u ah maalmaha yar ee ka harsanba suuqa inay si aad uga kaluumaysato wararkeeda ayaana haatan suuqa kaliibsiga aad ugu badan kooxdan ayaa haatan waxay doonaysaaba amaba ay u dhaqaaqday saxiixa daafaca jalsiya xidiga lagu magacaabo maako kureela siday wararka halkaasi ka soo baxay ay sheegayaan daafaca bidix ayaa jalsiya ugu soo biiray heshiis lixdan iyo laba malyana ah sanadkii labada kun labaatan iyo labadii isagoo kaga soo biiray naadiga brighton balse xidigaani waxauu ku fashilmayba qaab ciyaareed fiican inuu kusoo bandhigo garoonka stanford bridge intuu chelsea u ciyaarayeyna xidigaani taageerayaasha chelsea lamaysan dhicin qaab ciyaareedkiisa xiddigan timaha weyn ee maaka kureela ayaana weli aan ku bilaaban kula rasmi ah murusha bujatina intuu kooxda hogaaminayo isagoo inta ugu badanba xidigaani booskiisa laga doorbido biin jelwal kadib dhaawaca soo gaaray lukshow united ayaa si deg deg ah ugu laabatay suuqa iyagoo doonaya markaan inay helaan xidig dhankaasi daafaca bidix ka ciyaara ka intuusan suuqa xirmin maalmo yar kadib ciyaaryahanka heer caalami ee dalka england ayaana lagu wadaa in garoomada uu ka maqnaado muddo laba bilood ah maqnaashihiisa ayaana waxay kusoo beegmaysaaba waqtigii ugu xumaa iyadoona sidoo kale manchester united oo horey uga dhaawacnaaba ciyaaryahanka lagu magacaabo malaasiya united ayaa si rasmi ah ugu dhaqaaq caqlay saxiixa xidiga kokoreela iyadoona haatan wargeysada ay sheegayaan in xidiga uu ku dhow yahay inuu qaab amaaha ah ugu biiro kooxda manchester united bulois ayaana waxaa lagu wadaaba in manchester united ay ku xiri doonto inay haatan lacag soo hormariso islamarkaana mushaar ka xidigaana ay bixiso kakureela intii uu ku sugnaa kooxda chelsea ma uusan kusoo bandhigin qaab ciyaareed wanaagsan iyadoo haatanba taageerayaasha chelsea ay aad u soo dhoweeyeen in xidigan uu kooxda isaga tago maadaama ay fahamsan yihiin inuu dhib ku hayay manchester united ayaana haatan suuqa si dardar loo soo gashay iyadoo si weyn u doonaysa ciyaaryahan ka ciyaara daafaca bidix waa tahay saaxiibayaal waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijka ciyaaraha guud ahaana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo